bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة waالsalaam calى rasuuli اllahi وaalih وصaxbi ajmaciin ama bacd masaladii xaala laydiin diray maxaa ka soo qabatay labada gabdhood ma iskuma keeni karo meher iskuma keeni karo wuse kala guursan karaa maxaa u daliila ad waxaa tihi sidaas wey waad ku raacday maxaa u daliila camada ama ha noqoto ayada eedadeeda ama aabbaheed eedada ha noqoto hayr in sha allah waa fiicantii waa fiican <laughs> ya iska cadda khayr insha allah kitaabu nafaqaati biilkii iyo marashadii iyo masruufkii buu kitaab yahay annafaqaat waa jamcu nafaqa nafaqaduna waa min alinfaaq infaaquna waa badlulmaali fii wujuuhi اlkhayr maal lagu baxsho meel saxan oo khayr ah annafaqaat sheikhu waa jamciyey wuxuu u jamciyey litacadudi asbaabi nafaqa asbaabta nafaqada keenta ayaa tirowda asbaabta keenta nafaqada inay kugu waajibtaana waa saddex sabab marka la ururiyo inkastoo xasriga ay ka niqaashaan jamaaldiin isnawi iyo eh, ibn alciraaqi kadalika siraajdiin albulqiin ay ka murmaan dhib ma laha asbaabu nafaqa waa alnikaaxu wاlqaraabatu wاlmilku in nikaax iyo guur idiin dhexeeyo oo markaa xaaskii biilkeedu kugu waajibo iyo in aad leedahay ruuxan oo addoon yahay milki milki oo addoommahaadii ah iyo inaad qaraaba tihiin baatida alqurba xaqahu wاlmiskiin saddexdaas sababbu marka asbaab اlqaraaba la yidhaahdaa الnikaaxu wاlmilku wاlqaraaba qur-aankuna daawshaasi in badan buu tilmaamay marka intayna adilada iyo wixii qaacida ayna u gudbin iulbaab fiqulbaab kitaabu nafaqaat fiqigiisu wuxuu ku dul wareegayaa afar fasal afar fasal buu ku dul wareegayaa fasalka koobaad waa waajibaat nafaqa nafaqada waajibaadkeeda waxyaabaha waajibee lagugu yeelanayo waana toddobo haddii la faahfaasho haddii laisku celiyona waa lix waajibaat nafaqa toddoba weeye ama waa lix waajibka koobaad waa acaam raashiin waa inaad bixiso ka labaadna waa aludmu koosaar iyo suugadii raashinka lagu cuni lahaa mise ombogan dhahaa laadda waxaad tihiin sawaaxili baad noqoteen midda saddexaad waa nafaqat اlkhaadim waajibka saddexaad gabadha iyo xaaska gacan yaraha u adeegahaya waa inaad lafirkiisu biilkiisi iyo nafaqadiisa aad bixiso jaariyadii boyaasadii ka shaqaynaysa gurig nafaqat اlkhad waajibka afraad waa waajib اlkiswa aradbax marasho waa in la helo waajibka شhanaad waa alatu tandiif gabadhu agabka isku hagaajin lahayd ee isku nadaafin lahayd ee isku bili lahayd ee wadaadka iskaga gadi lahayd waa bixiso midka lixaad waa asukna hoy iyo guri waa in la helo oy gabadhu degto midka toddobaadna mataaculbeyt mataaculbeyt waa agabkii guriga alaabtiisi waa guri decidlo ah oo afar derbioo la wareejiya cidna ma degi karto gurigu waa inuu agab iyo sagaan leeyahay alaab leeyahay fasalka marka waa fasalka koobaad fasalka labaad ee kitaabka koobay waa fii kayfiyat اlinfaaq fii kayfiyat اlinfaaq ma tamliig ba mise waa imtaac ayay culummadu markaasi ka niqaasha qaabkaad haweeneed u nafaqayn lahayd waxaad marashiya masruuf iyo biil iyo u siiso may milkinaysaa mise way ku dana gaadhi kayfiyat اlinfaaqi ma tamliikunba mise waa imtaacun fasalka saddexaad musqiطaat الnafaqa wa mawaaniciha nafaqaadka waxa rida ama reeba oo afar sababa cindana haddaan shaaficiyanahay musqiطaat الnafaqa wa mawaanicuha afar weeye aلsiqaru iyo annushuuzu iyo waxaa weeye alciddatu wاlاshtiغaalu bاlcibaadaat almufawita ligarad اlistimtaac afartaas wey yaraan nushuusnimo inay insaantu caasiyad noqoto amarka zawjka aan ogolayn inay cidda markaa ku jirto waynu gaari doonaa tafsiilka asaga ah iyo inay haweenayda ku mashquulshan tahay cibaado dhaafinaysa xaqi lagu lahaa baabi'inaysa alishtiqaal biاlcibaadaat alsigaru annushuusu kii afraadna alcidda waynu gaari doonaa insha allahu tacala iyo wixii raaci karaaba baabka afraad waa alicsaaru biاnafaqa ninku inuu ka saboolo oo gabadha biilkeeda awoodi waayo alicsaaru biاnafaqa shantaa fasal cafwan afartaa fasal ayuu kitaabu nafaq ku dul wareegayaa lawaaxiq dambana way iman doontaa insha allahu tacala ama usuul kitaab adiladiisa iyo dalaaintiisa de qur-aanka qad calimnaa maa faradna calayhim fii aswaajihim wamaa malakat aymaanuhum idan waxaa weeye ilaahay wuxuu ku farad yeelay aayaddu waa caddaysay xaasaskooda iyo addoommadooda annikaaxu walmilkuba aayadda ay caddaysay wa cala lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruufna ilahay wuxuu ku caddeeyey kii ilmaha loo dhalay ee waalidka ahaa waxaa waajibka caruurtaa inuu biilo oo u marasheeyo sida macruufka ah sunaduna in badan bay qadiyadaasi tibaaxday oo qaada dhigtay waxaa ka mid a ah xadiidkii dheeraaye fii saxiix muslim khudbadii xaajatulwadaac markuu nabiga saxaabada la hadlahayay aadna u waaneeyey dumarka xaqoodana uu kala hadlay iyo waxay leeyihiin waxaa ku jiray walahunna calaykum risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf dumarku waxay idinku leeyihiin biilkoodii marashadoodii masruufkoodii si wanaagsan oo dhaqanka islaamka u keenayo marka axaadii badan baa ku timid waxaa ka mid a ah xadiidkii mucaawiya ah, cafwan xakiim bn mucaawiya bn xayd can abihi oo rasuulku ka wariyey nabi allow eh, midkaayo xaaskiisu maxay xaq oogu leedahay nabigu wuxuu ku yidhi tudcimuhaa idaa acimta wa taksuuha ida ktasayta walaa tadrib اlwajha walaa tuqabix wa anlaa tahjura ila fi اlbeyt markaad adugu masruufato waxaad masruufta wax ka sii haddaad arad baxdo aradbax bay kugu leedahay halkaasuu nabigu ku gebagabayy xadidka cbdillah bn amr caas fi saxiix muslim kafaa bilmari an yudayica man yaquud wa fii riwaaya man yacuud waa dembi weyn faradna suuratuaxsaab baa ku sheegtay marka masaladaasi sunnadu aad bay oga hadashay ijmacna ku gudameen fi ljumla muslimiintu waxay ku ijmaaceen labada zawje isqaba hadday baaliqan yihiin islaantuna aysan naajisa ahayn in bilkeedu iyo marashadeedu iyo masruufkeedu waajib yahay hadday baaliqan yihiin ile waxaan ka ictiraazanaa khilaafka ku jira sikarka xaggana ay haweenadu naafise aysan ahayn marka ayadaa biilkeeda waajiba biitifaaqi culamaa اlmuslimiin khilaafna hawshaa kama taagno tafaasiil bad dambaa laisku haystaa xagga qawaacidda adilada qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca marka laga soo tago laba qaacido buu kitaab ku dul wareegi doonaa oo haddii in badanna aad soo marteen qaacidada waa tii koobaad maa lam yuxadad bisharcin walaa bilugatin rujica fii taxdiidihi ila alcurfi waxaan shareecadu xadaynin qadarkiisa aysan sheegin luqa ahaanna aan lagu qadari karin waxaa loo laabtaa curfiga dhaqanka ayaa dabdigiisa iyo koobidiisa loogu laabtaa qaacidada marka wax badan baa ku dhisan qaacidada labaad waa qaacida imaam shaafici uu leeyahay daqiiqna ah daqiiqna ah. aan isku dayo marka ba inaan wuxuu idinka fahansiiyo haddii ilaahay subxaanah wa tacaala uu sakhiro imaamku wuxuu qabaa shaafici abu cabdillaah maxamed bin isa shaafici raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu qabaa wuxuu qabaa التxdiid bالتaqriib أwlى min التacطiil التaxdiid bالتaqriib أwlى min التacطiil والإhmaal in suura dhowayn wax lagu xadeeyo shay in la soo suura dhoweeyo oo meesha u dhow lagu qiyaaso lagu qadaro ayaa dhaantay in laga tago shayga oon qadarayn oon koobnayn waa qicdo asaga uu leeyahay min xayu اljumla fuqahadu waa isticmaalaan laakiin su asaga ogu dadaalo waktigana oogu bixiyo ama loogu sheego inay usuushiisa tahay looma sheego maxaynu oga jeednaa التxdiid bالتaqriib أwlى min التacطiil والإhmaal marka waxaan oga jeednaa haddii shaaricu uu ku xidho xugum shay buu ku xidhay shaygaa waa wax la garanayo macluum min xayu اljumla laakiin shayga wuxuu leeyahay darajooyin kala duwan fi اlqila wاlkara waa kala badan yahay waa kala yar yahay wuu kala awood badan yahay wuu kala tayo wanaagsan yahay xaggana aysan caddayn xugumku ma darajadu u horaysaa lagu xidhay ee u sokaysa mise ta dhexe mise ta u saraysa aan caddayn xugumka asagaa waa in laisku day in la xadeeyo oo la soo saaro xugumku qadarku ku xidhan yahay inuu yahay aqsaahu adnaahu awsatahu inuu yala caddeeyo maxaa lagu caddayn aayad qur-aana waa inay caddaysoo kale oon aayadda ahayn xadiid waa inuu caddeeyo qadaro haddii xadiid la waayo ijmaacu lmuslimiin lagu dabtiyo haddii la waayo qowlu saxaabiyin laa mukhaalifa lahu marka ayadaa lagu dabtiyo haddii la waayo usuusha kale diinta lagu dabro oo laysku dayo in loo suura dhoweeyo oo ayadaa lagu fasiro haddii la waayo macnihii xukumka ciladii iyo maqsadka xukumka loo jideeya la qoraansado shay walba marka cilada iyo macnaha u dhow lagu koobo usuushaasuu sheekhu leeyahay waana kitaabu nafaqana way khusaysaa wadaadda aan fahamin asalka imaamu shaaficina shaafici baabkan way ku weerareen oo way ku naqdiyeen ilaa uu alimaam shahabudiin aladraci uu yidhi haddaanan shaafici ka xishoonaynin oonan ka edabsanaynin waxaan dhihi lahaa imaam waad khaldantay waxaad meesha ku sheegteen waba kama jiraan adarci waad garanaysaa ninkii imaamka ahe shaaficiga kitaabka manhaajka laba goor sharxay ayb marka qaacidadaasaa meesha ku jira qaacida xoogo yarha dhib badan laakiin fahamkeedu wax badan baa idinkaga xidhan aan tusaalayno aan tusaalayno ruuxii mutamatica ahaa ilahi wuxuu ku yidhi subxaanaه wa tacaala ee waayey hadyigii faman lam yajid fasiyaamu alaaati ثلاثة أياam في الxaji وسبcaة إdaa rajactum وasabcatin idaa raja toddobadaa maalmoodee la soomayo waxaa lagu xidhay noqoshada rujuucu hadda haddaba waa macno mafhuumah ma yaha mise maa waa shay waa xugum lagu xidhay biالrujuuc rujuucuna waa macluum macno la garanhayo wey min xayu luga اcarabiya waa la yaqaanaa mafhuumkaas haddii laakiin la garanayo rujuucu wuxuu leeyahay darajaad mutafaawita ibtidaa buu leeyahay intihaana waa leeyahay aayaddu waxay u jeedaa toddoba maalmood waxaad soomaysaan markaad acmaasha xajka dhammaysaan eed bilowdaanba inaad noqotaan oo ibtidaau rujuuca mise markaad guryihiinni ku hoyataan hada waa xugum mucallaq ah bishayin macluumin min xayu اljumla mutafaawit اlajzaa ay dhici karto xukunku inuu ku xidhan yahay bilowgiisa ama dhammaadkiisa ama dhexdiisa inaad fahanteen baan u malay marka qaacidadaas maadaama rujuuci sidaa yahay laa yudra lama ogo xukumku inuu ku xidhan yahay biawli الrujuuci aw biintihaa'ihi aw biwasطi lama yaqaan laakiin xadiidkii fi الصaxiix baa caddeeyey man kaana cindahu hadyun falyuhdi ninkaan heli karin falyasum ثaلaaثa أyaami fi اlxaji وasabcaةi إidaa rajaca ilىa أhlihi ida rajaca ilaa ahlihi rujuucimaad maaa lagu ayday lagu cadeeye lagu xadiday markaad gurigaada tagto xukunku waxaa lagu xidhay dhammaadkii rujuuca lagu idhay inaad garateen baan u malayn qaacidadu macnahaasay ka hadlaysaa haddaba taa marka aan ka soo tagno waa masale aad fahanteen masale aad fahanteen weeye miaalka haddaan intaa ka tago waxaa kuu yimid miskiinki miskiinku qile iyo karuu leeyahay maskiinadu waa shay macluum min xayu lua laakiin miskiinimada kale xoog badan tahay nin boqol kun oo dollar haysta kuwa malaayiinta haysta muxuu u yahay miskiin buu u yahay boqol tiroo adhi a nin kale ninkii kun neef oo adhiga kaxaysanaya muxuu u yahay miskiin neef adhiga ninkaan haysanina muxuu u yahay hani buu u yahay hadde saa darteed somal waxay ku mahmaadaa rag waxaa u ayaan daran tee adhi a nin leh tolkiina hani u ah ragna waxaa u ayaan badan bay dhaheen nin tiro adh a leh tolkiina faqiir u ah in wax lagu tuura mooye waxba la weydiin maayo miskiinki tiro adha u foofays reer kaasaa u xolayn waxun baa lagu celin laakiin ninkii tiro adha reerkan asagu hon eh, hodan iyo tanaad u ah malagii baa galay kaas <laughs> malagiun baa galay marka maadaama miskiinkii uu macno mafhuuma yahay darajaad mutafaawita uu leeyahay xukumka sakada lagu sheegay ama kitaabu nafaqaad ku imanaya ama aan ku soo maray kafaaraadka iyo adaaxida kusoo maray ciideenka kusoo maray miskiinka muxuu yahay nabi maxamed waa idan bidaayo nihaayo dhexdhexaad buu leeyahay laakiin nabiga ayday qayday oo xadiday xadiidkii markuu nabigu ka hadlay miskiinku ma midka wareegee dawarsada ee dadka xoogsanaya ee miskiinku waxaa alladii laa yajidu ma yugniihi walaa yutafatan lahu fayutasaddaqa calayhi walaa yasأl الnaasa شhayئa alladii laa yajidu maa yugniihi waa midka aan helaynin wax deeqo ku filaada dadkuna aysan dareemin dhooroofaynin aysan wax ku sadaqaysanaynin masaajiddan aan ka ist kaasaa miskiin ee waxsiiy nabig muxuu hi alladii laa yajidu maa yugniihi waa waa xadiday macnihii badnaaye maskanada meel buu nabigu ku soo xidhay alayh isalaatu wasalaam taa marka waa markaa dee nas iyo kuu nasnas kuu qaydo oo kuu xadida mafhuum macluumka kugu xidho qadar iyo dabta kuu siiyo maxaa ku yimid qasru salaa qur-aanku wuxuu ka hadlay salaadda in la gaabiyo fi safar safarku mataakada u horey bilow buu leeyahay dhammaad safar dheer baa jira safar gaabaan baa jira imaamu shaafici marku wuxuu xukumkan qasru salaa ah waa in lagu xidho safar iyo socdaal muxadada oo qadarkiisa la yaqaan kilomitiraadkiisa maylkiisa la garanayo aayad sheekhu imaamku waa waaye xadiina waa waaye ijmaacna ma jiro xagee buu imaamku biday wuxuu miciin biday qowlu saxaabiyeyni jaliileyn ibnu cabaas ibn cumar ka sugan salaad gaabi ilaa fii arbacati burud afar burdi bariidkuna waxaa weeye halkii bariid waxaa weeye labiyo toban mayl labiyo toban mayl weeye labiyo mayl lagu dhuftay afar bariid waa maxay waa afartan iyo sideed mayl oo haashimi ah oo inaga kusoo marray kitaab kitaab sala kitaab sala bayna kuso xagee ka marka arbacuuna amaaninta waa haashimiya ibnu cumar iyo ibnu cabaas ku fasiray marka aayaddii ilaaqeedii mafhuumkii macluumka ahaa ee mutafawid alajza ahaa wuxuu ku xadiday imaamki oo ku qayday biqowli saxaabiyeyn taana waad fahanteen baan u malay waxaa inoo yimid marka midda annafaqa ilahay waa idlaaqay liyunfiq duu sacati min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu اllah cala lmuusici qadaruhu wa cala qadaruhu mutcadi laga soo hadlahay idan nafaqaa la sheegay nin walbana awoodiisaa ilaahay u daayey wacaashirun bilmacruufna waa lagugu xidhay nafaqadii waxay u baahan tahay hadaba nin iyo xaas waa ismadax dhaafahaya hawshu la heshiin maayo in la garaamo gooyo oo la yidhaahdo intaana waajib baa lagugu leeyahay intaana waa khayr iyo ixsaan hadda hore u soco aayad hawshu xadida lama hayo xadiid xadida lama hayo ijmaac ma jiro imaamku wuxuu yihi markaan ayada ah kan oo kale waxaan u firinaynaa usuul kale masaa'il kale oo raashiin la xadida oo ku yimid baan u egaynaa buu leeyahay ictibaaru hayr اlmuxadad biاlusuuli اlmuxadada usuusha kale ee ilaahay qadaray ee uu jaangooyey baan markaa u eegayna waa meeshuu leeyahay marka altaxdiidu biالtaqriib أwlaa min الtacطiili واlihmaal intaan ka tegi lahayn nafaqo iska furan hadee war hadee nin waajib baa ku saaran hadde gabadha hadee ka warqab war haddee gabadha biil hadee un dhihi lahayn wuxuu leeyahy baash intaan asal kale u dhoweyno aan garaamo goyno wax go-an meel aan saarno shaafici warkiisa waad fahanteen baan u male meesha hawsha u socoto ayib lannu ma ogoli shaafici in bilaash lagu dardaro laakiin oo bilaash xayto u maro haddii laakiin wax cad lagu maro waa ogolahay culays ma lah culays ma lah muhiimaddu hadda waxaa wey inaan un fahano asalku imaamku ka duulay intaasaan ujeeda intaasaan ujeeda marka muxuu u imaamku ninka muusirka ah wuxuu yidhi imaamku waxaa laga rabaa muddaan laba mud oo raashina waajib ku ah ninka faqiirkaee saboolka ana hal mud baa laga rabaa ninka dhexdhexaadka ah ee jiicamoodka ana mud iyo nus baa laga raba mud iyo nus ayaa laga rabaa imaam shaafici u taqdiirkan tawqiif iyo sharci baa laga qaatay xaggeed ka keentay garaamo garaacan waxaan ka keen oo ku leeyahay usuul kale usuul kale aan ka keenay oo agge usuushaa maxay tahay usuusha waxay tahay mudka nafaqat اlmucsir mud buu imaamku wuxuu ka keenay almujaamic fi nahaari ramadaan bisha ramadaan ninkii xaaskiisa u galmooday maalin maalnimo ah ku waajibtay kafaaradii saxaabiga nabigu uu sar uhi suus bix an suus suuski waa imise mud waa afar mud shan afar lagu dhufto waa lixdan mud nabi wuxuu ihi han iyo ee suus lixdan miskiin qoodi miskiin walba maxaa kusoo hagaaga mud miskiin wuxuu ilaahay u jaangooyo ama rasuulku u jaangooyo waxa ugu yaraan diinta ku arkay wuxuu ihi shaafici waxaa weeye muddun mudka haddaba waxaa weeye waa alwaajib calaa almucsir ninka saboolkae xaaskiisa biilkay ku leed waxaa weeye mud ictibaaru aslin biaslin waad fahanteen baan malaynaya waxaa la yidhi yahay xalamida dee iyo sheekha kabiirka ah. sheekha kabiirka asaguna haweenayda soomi weyday odayga waayeelka iyo kari waaye maxay culimmadu yidhahdeen ha bixiyo mud likulli yowmin mud likulli yowm marka nafaqat lmucsir nafaqat الzawja calىa زawjiha اlmucsir waxaa weeye aqaluhu waa mud waxaa la yidhi xagee ka aad saartay ninka hona tanaadka iyo taajirka ah. wuxuu waxaan ka keennay raashiin iyo qadar ilaahay uu jaangooyo oo u waajibiyo shareecada waxa ugu badanahayna waxaa weeyaan buu laba mud xageed ku haysaaba le shaaficiyo waxaan ku hayaa buu idhi fii fidyat اlada fii fidyat اlada ruuxii xaajiga ama muctamirka ama injir ku dhalatay ama madaxii xiiray fidya ku waajibaysa aman kaana minkum mariida aw bihi adan min rasihi fafidyaة min صiyaamin aw sadqa fidya min siyaami samayso nusug bay ahayd aw nusugu waa dambey caf sadaqadaasi culmadu waxay ku qadareen nabiguna cadday inay tahay aaaartii ka timi suubanaha iyo saxaabada muddaan mud wuxuu marka ninka muusirka ah acaamkii ilaahay uu waajib yeelay ee fardi la siiyo laba mud u badnaaye asna laba mud saaray buui waxaa la ninka mutawasitka tii mud iyo nis laga aggeed keentay waa baynabayn buui mucsirna kama dhigi karo mud ma saari karo hodanna kama dhigi karo laba mud ma saari karo aan u kala goyna marka maxaan ka dhignay daraja bayna almucsiri wاlmuusiri oo ah muddun wa nisfun halkaasa baasha ka soo saaray warka shaaficin aad fahanteen bay la tahay marka waa ka socon karaa almuhim culamada badankood waxay u badan yihiin nafaqada iyo biilka inaan lagu qadarin laa bimuddin walaa bisiicaanin walaa biamdaad ee loo celiyo curfiga muslimiinta guud loo daayo ayagaana ku xadidhaya bicurfin wa caraafihim ilaahayna saasuu ku daayey nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay u timid hinda bintu cudba u timid oy ti nebi allow abu sufyaan waa bakayl aniga caruurtayda nama siiyo wax nagu filan ma ii bannaan hantidiisa caruurtiisa inaan ka biilo biqayri idnihi waa cinda tanaasuc qadowey nabig wuxuu way kuu bannaan tahay khudii min maalihi maa yakfiiki wa banika bilmacruuf curfigii buu lagu celiya waa nabigu xilligii la rabay inuu jaangooyoo qadaro nabigu taqdiir kuma dhufann wuxuu ku dhuftay u celiyey curfiga jumhuurtu halkaasay u badan laakiin taqdiirka bamdaad shaafici lama tafarud wadaadagu la tafarud waa khaa maalig baa ka soo guuriyey ahlulmadiina dadka waxaan soo gaadhay buu reer madiino islaamta siiyo u jaangooye masruur u siiya maalin walba mud qamadi ah abaan ibnu cumaan ibnu cafaan marka waa looga horreeyey laakiin shaafici wuxuu kaga fiican yahay falsafada ah in nafaqada iyo biilka loo firiyo usuushii kadibna lagu jaangooyo mud mudaan iyo nis asagoo usuulka loo fiirinayo ayb marka intaa mar haddaad fahanteen iskaga tago maxaa dhiman qiyaas ma aha qiyaas ma aha waa ictibaaru aslin biaslin min hayri taxaqiiqi shuruud alqiyaas waa meesha lagu leeyahay altaqriib in la suuro dhoweeyo lanna haddii qiyaas dhaba la helo waa taqiiq waa taqiiq taxqiiq ma aha waa altaxdiidu biاtaqriib asal asal in loo dhoweeyo wain lam yakun huwa huwa yuusan noqonin yaa wlaa min alihmaali wataciil macnahaasaan oga jeedna mar haddaad ifahanteen aan matniga dareeriyo ayb calaa muusirin nin hodana dushiisa waxaa ah lizawjatihi xaaskiisa ugu waajibaya kula yowmin maalin walba mudda acaamin laba mud oo raashiin ah. mudda acaamin laba mud oo ah. mudka qadarkiisu hadda wadaadana way badiyaan lix boqoloo garaam bay ka dhigaan nimanna waxay ka dhigaan shan boqol iyo toban garaam iiyo garaam ama ubadaaya marka oo garaam marka gabadha waxay kuu leedahay yowmiyan haddaad tahay nin tanaadoo hodona wax heli kara oo taajir ah ee kiile iyo kiiliyo laba boqoloo garaam kiiliyo laba boqoloo garaam ayb wacalaa mucsirin saboolkaana waxaa saaran muddun nuskiilo raashiin ama lix boqol oo garaam oo raashiina toddobaale koobka sagaalaha ahaa labadiiba markaa ku dhowaan hadda marka ayada wa mucsirin wa calaa mucsirinna muddun baa u ahaaday lizawjati wa mutawasitin wa calaa mutawasitin nin dhexdhexaada oon faqiir ahayn oo saboor ah. taajirna taajirna aan ahayn hodanoo tanada aan ahayn muddun wa nisfun saddexdaa masalo meeshay ka soo baxeen waa idiin sheegaan u muddun wa nisfun meeshuu ka soo booday mudku meeshuu ka yimid labada mud meesha ka yimideen aniga marka xilkaygu waa intaasu ah wii dambe idinka idin taalla wlmuddu mudba hadda laisku khilaafay oo raafici iyo nawowi baa isku haya wax badan hadda nagagama xidhno asalna waxay ahayd mudka waa makiil raashinku waa makiile mawsuun ma ah. raashin waa la beegaa ee lama horana waynu soo maray laakiin hadday noqoto in raashiinkii la beegi jiray la miisaamo muxuu noqon karaa miisaanahaan ka noqon karaa wlmud mudkuna miat waalaaa waabcuuna dirhama boqol toddobaatan iyo saddex dirham wey xagga culayska iyo waulutu dirhamin iyo dirham saddex daloolkii dalool waa culays weye ay waaga ayagu yaqaaneen fidada marka la miisaamo yaa la dhihi jiray intaasoo dirham bay noqotaa ridligii baqdaadiga bayna ku salaysan tahay wax hadda idinkaga xidhana ma jira hadda idinku waxaa idin xukuma ama inaad tirada waa intaasoo kiilo ama waa intaasoo la yidhahdo waa intaasoo gaaloona waa intaasoo milimitr la yidhaahdo intaa un wey warkeedu aan iskaga tagno qultu saa marka waa sida ku qoran muxararka iyo meelo badanba qultu waxaan al asaxu sida asaxa waxaa weeye fii wasni almuddi mudka wasankiisii culayskiisu miatun wa wa sabcuuna wa alaatu asbaci diraamin boqol iyo dirham loo qaybiyo toddoba meelood saddexdii saddexdii wallaahu aclam taa marka culays dugma haysa iska daayo waxbadi kagama xidhno wa miskiinu zakaati mucsiru hadda wuxuu u imaamku miskiinkii zakada miskiinkan la leeyahay waxaa ku waajibaya mucsirka leeyahay zakada ku waajibaysaa see loo xadeeyey mucsir waa kuma kee mucsira keesa aan mucsir ahay ayib waxaa marka ay noqotay in la yidhaahdo baabu zakaat ninkii miskiin ahay zaka ku waajibayni bal asagu zakada qaadanayay marka la yimaado xaqa asaga ku waajibaya fii baabi nafaqaat aan dhahno ninkaasaa mucsira waa taqriiba aslin biaslin taad soo marteen oo hore u weeye التxdiid bالتqriibi أwlى min التacطiil واlإhmaal wa miskiin الزakaati zakada miskiinkeedii asagoo wax qaadan jiray ee ilaah yidhi hal la siiyo mucsirun sabool wey fii baabi fii baabi النafaqaat fii baabi النafaqaat marka wlmucsir miskiinu akaati baa loo jeedaa mucsirku waxaa weeye miskiin zaka mucsirka fii baabi nafaqaat waa <laughs> miskiin zaka macnahaasaa loo jeeda nabiguna waa xadi alladii laa yajidu maa yuniihi ayb xaggan waxaynu ku soo marray waa man laa yagsibu maa yaqacu mawqica min kifaayaatihi ayib walaa yakfi hadduu doono wuxuun hasha shaqaysto wuxuun hel waa aan baahidiisu wax ku filan helay wuxuunbuu ka laakiin baahidiisi ma kafaydiiso waman fawqahu mucsirka nin ka horeeyana waman fawqahu fawqa mucsir waa mutawasitki baa la raadinaya mutawasitki baa la raadinaya iyo muusirkii ayib baa hadda rabaa in la bilaabo mucsir haddaad ogaatay waman fawqahu ninka ka sareeya miskiin zakaa ama mucsir ka sareeyana in kaana hadduu low kullifa haddii lagu mashaqeeyo la yidhahda muddayn laba mud maalin walba bixi rajaca noqon lahaa miskiina famutawasitu c ninka awoodi waayi lahaa ee halya bar soo heli lahaa ama halya garaamaa maalinna dhawayn lahaa maalinna buuxin lahaa maalina dhulka ku dhici lahaa ninka waxaan leenahay waad rafaadanta maxaa tahay mutawasit baa mucsirna ma tihid muusirna ma tihid waman dulkii fowqahu fowqa almucsiri in kaana low kullifa mudayni fii kulli yowmin lizawjati rajca miskiina waayi lahaa way aan buuxin karin famutawasitu nin dhexdhexaada ah weeyo yajibu calayhi muddun wanisfu wailaa haduu heli karo oo hawshaa uu labada mud adag yahay fa muusiru tanaad iyo hodan weeye aan iskaga tagno wuxuu ihi sheekhu walwaajibu waxaa waajibaya gabadha bilhan ugu waajibaya haalibu quuti lbaladi beledka gabadhu ay joogto raashinka laga calfado sida u badan wey beledku waa beled zawja ma aha beled zawj adiga la eegi maayo iyadu meeshay ku nooshaa la hadda adugu xeryaha iyo gaas ku nooshahay ayadoo ay nairobi degan tahay reer nairobi baa loogu sargoynaya maanugu boosho iyo caanaboodhan xeryaha qaxootee ku cabaayay caanaboodhaa kuhuranaa biilo ma dhigi meesha iyadu joogta ayaa wax lagu salaynaya walwaajibu lannu saaxibu aq iyadaa ah saaxibu alxaq iyadaa ah walwaajibu waajibka ku waajibayu waajibay gabadha haalibu quuti lbaladi beledka quudkiisa quudkaasi dhanku u badan yahay oo beledu zawja ah, sidaasaa macruuf maxaan ku nidhi wacaashiruhuna bilmacruuf hada wa macruuf gabadh kayrkeed sare degan yahay meeshana un sare laga isticmaalo didhe iyo mudul baan u dhisahayaa waan lagula yaabi afkun baa la qabsan wadaadkuma waalaya ma la maray idan waa wax ka baxsan sidii macruufka ilaahay subxaana wa tacaala uu rabay wacaashiruna bilmacruuf markii kafaarat اlaymaan laga hadlayna waxaa la yidhi fakafaaratu icaamu cashaati masaakiin min awsaطi ma tuطcimuuna ahliikum ilahay baa asalka asalka u celinaya ayb qultu waxaa hi fain ikhtalafa hadduu isweydaarto quutu haalib اlbalad haalibu quuti اlbalad baa isweydaartay oo qolyana booshay isticmaalaan qolyo beriis bay karsadaan qolyo baastayba cunaan qolyo waxaan cad iyo cadiin ahayn maba taabtaan iyo caano wixii o dhan baa marka meel lagu sogaa aan lahayn fain ikhtalafa wuxuu ujeedaa in ikhtalafa haalibu quuti اlbalad baa isweydaartay oo lam yatarid wajaba waxaa waajibaya gabadha u waajibi laa'iqun bihi zawjka wax u cunamoo ku aadan wuxuu asagu asaga munaasab u ah haddii cadaaladdaa sida ah liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayh risqu asagaa markaa la fiiriyey ayb laa'iqun bihi qur-aankaa asaga axaadiisa fiiriyey sheekhu wuxu uhi wayuctabaru lyasaaru waayruhu uluuca alfajri beelka goormaa waajibkugu noqo inaad dhiibto ma duhurkii baad aayar beelka dhiibi ma marka barinka la garaa dhiibi oo bilku kugu waajibaya waa la xisaabtamaya hawshu ma soconaysa ma in badan baad ka socoteeri mise bidhawaagaa lagaa rabaa tiibuu sheekhu ka had wayuctabaru waxaa la eegoo la tixgelin alyasaaru hodoontinimadku iyo wakayruhu saboolnimadku iyo dhexdhexaadku kayrkood waad soo marteen yasaar iyo icsaar iyo tawasud baal iyo kayrka ah ayib uluuca alfajri waaga bidhiisa fajrku markuu dhasho waa inaad biilka miiska saarto maaa gabadhu masagin riqatay rabtaa oo mihaado hagaajisto makiin geliso dagaarso xilliga duhurkan ayba cuntaba ama ay ku quracato dad saas kaga jifta aad tirada biilkii shan sac waaka haddee ma qurac baan ka dhigtaa gaajaad igu dishay gaaska igu dilaacaye mise qadaan ka dhigtaa waa in laguu sheegay xilliga lagaa qaadayo layssaaraan mahay haddii marka xilligaa waagu uu bariyo aad laba mud karto hodan baa tahay haddaadan heli karinna ama mutawasit baa noqon ama mucsur baad noqonaysa haddaad doodo galabkii kun doolar her aday kuu taallaa laga eeliye hodantinimadkaada iyo faqiirnimadkaada iyo dhexdhexaadkaadu waa uluuca alfajr soonkaba halkaasaa laga egaa wey raashinkuna kaaga xaaraam noqdaa hawla ku bilaabaad kala buxu waa bidha waa beri xilligaa un baa lagu fiirin ma muusir baa tahay ma mucsir baa tahay mise dhexdhexaad baa tahay wayuctabaru اlyasaaru wagayruhu uluuca alfajri waqta uluuc اlfajri wey wallahu aclam sida lanno maxaasaa loo yidhi curfigaa keenaya waa xilliga nin walba dantiisa u dhaqaaqo wax la qabsado ninkii gabraaran uu gabraarto u gaadhsado ninkii kawaan u kal u kalo gabdhuhu adeegtaan nin walba wixii miisku u saaran yahay xilligaa weeye curfigaa keenaya wacaashiruna bilmacruuf ayaa laga lagala baxay alayhi dushiisa waaa ah alayhi dushiisa waxaa ah zawjka wey alayhi cala zawj laha tamliikuhaa inuu mulkisiiyo nafaqadii xabban xaala kanu ay tahay badan waa inay firi masago nool nool baa soo shiidaana iima dhiibi karta mushaari aanu kaa qaadi maayo masago nool bariis geley masago nool baad dhiibaysa markaasi doon ka dhigato marna qaybna ha kibisaysato qaybna e, koronkorba ha ka dhigato qayb hadday doonto haba iibsato qaybna ha shiidato wa calayhi tamliikuhaa xabban qiyaasan cala alkafaaraati wa sakaat alfitri baan leehay kafaaraadka marka la bixinayo jumhuur ahlicilmi waxay qabaan shaaficiyadda asalba asal bay la aadayaan niman sahlan ma aha niman sahlan ma aha qiyaasan cala alkafaaraati wa sakaat alfitr sakaatulfitr hadda soo socoto markaad bixinayso ma misg shiidan baad bixin mise misga nool baad bixinaysa asalka waa in misga nool la bixiyo bacdu sl way yidhaahdeen xataa raashin karsan baa ruux la siin karaa ama qadaa laga bixin karaa way yidhahdeen laakiin shaaficu wuxuu rabaa in xaqii dimadaada fuulay aad ku guddo shay la hubo masega nool haddaad dhiibto muran ma laha in xaqi uu kaa gudmay laakiin haddaad raashiinta shiidan aad dhiibtay ama mid karsan khilaaf baa ku jira walas waa maxay waa inay dimadaadu ay mashquula ku tahay xaqi ku waajibay ilaa loobsado xaqi inaad gudda biyaqiin halkaasay shaafici ka duulayaan nafs shay wakada calayhi dushiisa waxaa ah taxanuhu raashinka inuu soo shiido wa khabsuhu inuu kubisayo rootiyeeyo fila saxda inuu qabsado soomaali sheekaa u taalla gabdhahun baa la fiijistaay moog tahay culimmadu waxay leeyihiin raashinka aada bixisay tirawaaka biilkaada damiisha aad ku keenta raashinka waa inaad soo shiidda adaa lagaa rabaa makiinadda inaad geyso ood soo shiiddo adaa lagaa rabaa ama wiilkaadaad dirso ama shaqaala dir xilka adoo ku yaala ama kharashka lagu shiidi lahaa raaci oo bixi waa hawl adiga ku taallow wa khubsu in la kibiseeyo oo rooti laga dhigo ama canjeero laga dhigo ama la roodhiyen adaa lagaa rabaa gabadhu intay cilaamato inay sariirtaa saaranta bisa raba hawsha ina ismaanama maray maxaa yeeley way u baahan tahay lanna misege korokor miyaa la cunaa mise baalashu waa la shiidaa waa la tumaa waa la bunsho bixiyaa kadibna waa la kibiseeya wa caashiruhunna bilmacruuf baa keenaysa ya taklifada iyo kharashka yaa bixin baa laga hadlay ya laga bixin kharashka lagu shiida amayada laga rumsadaa laga rabaa see u haysataa masgaad gabadha siisay biil baaba siisay waa intani sheekadaysan aaniyan jumhuur ahlcilmi waxay qabaan gabadhu ninkeeda inay u khidmayso waajibkuma ah jumhuur ahlcilm waxay qabaan haweenaydu in ninkeeda ay u adeegto dharka u dhaqdo raashinka u kariso oo caruurta ay u nafaqayso u nuujiso oo u hagaajiso iskuulka geyso oo tirtirto hawsha hawlu taalla ma ah shanta waqti ilah intay tukato o cilaamato sareta inay saarataa u bannaan wadaadka inay tirada markaad ii maxaad <laughs> barateen gabdhaha inaad gubaysataane waa in sirihiinna qaybo ka mida ah la fashilo caawa dhib ma lah waa wanaag wanaag wey gabdhuhu ay samaynayaan wanaag ay gabdhuhu samaynhayaan weeye laakiin fuqahadu sidaasay u badan yihiin fuqahadu sidaasay u badan yihiin ayib aan iskaga tagno marka khayr wey ya culamada muslimiinta sidaa yeelahaya waxaa lagu leeyahay shareecada islaamka dumar bay gumaysataa boqor layidhi halkaa iska fadh anaa lagaha kugu dhaqay raashinka afka kugu guraydna waxay dha waxaa la gumaystaaba ya waa jahalaha dee iska soo orday waa niman xeeqsanoo soo rucleeyey oo in shaqo laga qabto u bah aan iskaga tagno marka waxaa weeye sidaas weeye wadaaddaha shaaficiyada ah iyo rag yarbaa hawshaa ku taageersan amaa jumhuurtu dhankaasay marka u badan yihiin shaaficiyaduna badankeed jumhuurtay la socdaan jumhuurtu badanayay la socdaan badankood khilaafbaa dhexdooda ka yaal waxayna leeyihin jumhuurta ah nabi maxamed saxaabadu gabdhaha saxaabiyaadka la qaban baa adeegi jiray xisaabtaad nagu haysaan ninku waa adeego oo khidmeeyo raashinka kariyo dharka dhaqo oo baashi kibisayo rootiga keeno oo naga daayay fuqahayo saxaabadii gabdhihii saxaabiyaadkaa faatima bint maxamed cina kama qiimo badnayn guri ayadaa karsanaysay khaadimna ma haysanin ilaahay aabbaheed usoo dacwootay zubayr ibnu cawaam gabadho qabe asmaa bint abubakare abubakar sidiiqo waayeelka muslimiinta ugu dhalay faraskii zubayr ayadaa calfinaysa timir ayadoo lafa timir ka soo gurta been fog dhowr kilomitr oo madaxa ku wada yay nabigu soo mareen saxaabakaas u xanuunsadeen oo dhee bal faraska soo fulgura markaasay ka xishoobtay waxay tiri waxaan ka yaaba haddaan fardaha raaco oo in zubayr uu masayr badnaay uu kow iga siiyo waan iskaga teg xanuunkaygii dhibkaygii markuu la yaabay aabbahay abubakar iyo adoon ii keenay bay jira oo markaani ii adeegaan fa kaanamaa actaqanii abubakar waxay tu waxaad moodaa inuu xoreeyey maalinkaa rafaadka iyo dhibki faraska buu iga filaa addoonkii hawsha kale gurigaan qabsaday curfigaasaa jiray xisaabtan hala kala goostiyo garaamo garaacan iyo islaamta sirta ha ah wadaaddu xageed keenteen almuhim masalada masaladasaa la iskugu hayo la socda aan iskaga tago wuxuuhi sheekhu walow alaba axaduhuma axadu zawjayn labadii isqabay mid ka mid ah codsado badel alxabbi badarkii ama firigii bedelkiiba codsaday lam yujbar la dirqin mahayo almumtanicu kii diiday hadduu zawjku yidhaahdo na gabadh yahay misega nool ma haya iyadoo shiidan iga hoob hadday qaadatona waa khayr bitaraadi hadday diidda lama qasbi karo beriis nool ba anuu kaa rabaa digir nool gelay nool qamadi arabaki nool baan kaa rabaa yaryara nool taasay xaqu leedahay haduu soo shiido waa bedelkii ogow masegadii noolayd weeye ay qaato waa khayr waa xaqeedii wayna ka tanaasuli kartaa bitaraadi haddii laakiin diiddo lama dariiqii karo waa markuu asagu uu bedelka codsado haddaa iyadoo codsatana geley tabar uma hayee iyadoo shidan baan kaa rabaa iyadoo shidan isii asna la qasbi maayo wuxuu le anugu waata iyadoo nool qabso dhab wixii lagu shidala ay weydii laakiin horta waxaad anigu ugu leedahay iyadoo indhaha taagaysa midkoodba hadduu codsado bedelkii xaqii asalka ahaa la qasbi maayo lakin waxay isku leeyihiin bitaraadi inay ku heshiiyaan waxaana u daliila qowluhu calayh isalaatu wasalaam almuslim calaa shuruuطihim haddaanu ku heshiino waa khayr haddii laakiin laisku diido cidna lama qasbi karo fain ictaadat hadday badel qaadato oo xabadii fain ictaadat hadday bedel qaadato bimacnaa ay bedelato wixii waajib ay u lahayd jaaza banaan filasax haddaynu qabsanno way bannaan tahay oo dhib ma laha almuslimiina calaa shuruuطihim ilaa khubزan wa daqiiqan cala اlmadhabi laakiin hadday bedel qaadato waxay bedel qaataan fiirinaynaa marooti iyo canjeeray qaadatay iyo muxuu ahaa jabaati iyo bay qaadatay sabudo shiidan bay qaadataan eegaynaa mise wax kale wax kale hadday bedel dhib ma laha waxay tihi meeqa kiilaan kugu laha maalinkii laba kilo raashiina iyagoo lacag caddaan ii keenbayt waayahay bur wuu siin karaa dhar ahaan igu kambajir bedelkoodi wuu siin karaa waxaan ku rabat igoo hilib ah hilib ahaan igu keen wuu siin karaa waxyaaba kaleo qararbax kale iyo wa la cunay iyo qajac kale yidhi waa laga yeelaya laakiin masagadii oo shiidan hadday bedel codsato waa maxay waxay ka dhigan tahay laba shay oo isku jinsi ah oo laisku iibiyey ribaana meesha ka iman karta maxaa yeel lianna aljahla bilmufaadalati waxaad soo marteen fii baab ariba kalcilmi bixaqiiqati اlmufaadala somayna soo marin saasaa looga xita ilaa rootigan muxuu ahaa maku noolaa masaga indhawaawey kadibna rooti noqday idan waa laba shay isku jinsa ah ay gasho xaggana aan la hubin isla ekaanshahooda ictiyaadkana wax kale iibsi wax isweydaarsi weeye wax isdhaafsi weeye macnaha shamiisa ku jira iyo wadaqiiqa budadin hadda waa lamid caalamadhab haddaynu qabsanno wadaadana waxay leeyihiin meeshu waxaa weeye gabadha raashinka in loo ridqaba oo loo shiido oo loo budeeyo oo loo kibiseeyo xaq bay lahayd waxaa isku soo dartay xaqeedii iyo islaaxiisii iyadoo kibis ah iyadoo rooti ah iyadoo budaha iyadoo jayda inta waa la siin kara haday ku noqoto ribana meesha ma taal baqawi culima rajaxay wahuwa sawaab walow akala hadday cunto macahu zawjkeedaba la raashimata gabadha wax nool isiiya raashinka la kariya gud laga karb wa ka cuntaa xisaab gooni u socdanoo biilkeedoo la siiyaba ma jirto walow akalat macahu maca zawj caalcaad sida dhaqanka u ahayd muslimiinta saqad nafaqatuha filaa saxdeenu qabso eh, kitaabu nafaqaad meel walba fartaa la gelinaya idima qoran miya intaas ayib kanaa noo ron miya haddaad ragtiin kanaa idin ron walow akalat macahu cala alcaadi saqaطat nafaqata biilkeedii garaamo goon ama laba mud aha ama mud iyo badh aha ama halkan mud ahaa ee isagoo soolamo ah la bixinayey hadday sidan iyadu raalli ku noqoto waxaa weeye cala alcaadati maxaa yeel wacaashiruuna bilmacruuf waa way bannaantahay fi lashab muqaabilku waa diidan yahay muqaabilku waa diidan yahay sidaasaana dee saxaabo ilaa yowmin hada lagu dhaqmaa haweentii wax loo garaamagaaco loo miisaamo faraha laga saaro meena aragba kutubta fiqigum baanu ku aragnaa iyaadku bay ku qoran tahay intii la garaamo garac suugadeedina waata intana waata aday kuu taallaa labadan smuina kusoo shiido iyo gabadho islama ina karsatay ina suuqa islama jirt isaab xisaabtaas iyo daba hawlahaas kutubta fiqigubaad ku arkaysa ayb sidaasaa dhaqankii ahayd bay leeyihiin culummadu badankood min asaxaabati wataabiciin ilaa xilligaa nawowi kitaabka qoraysaan bay hawsha ahayd ilaa yowmin hada waa sida ya niman u garamagacamiyaa jira kuwa weli igama soo gaadhin marka ilaahay garabari kuwaas qultu waxaan ihi ilaa an takuuna hayra rashiidatin walam yadan waliyuhaa wallahu aclam nabig wuxuu yidhi sax weeye ninka iskala cunaysa raashinka wixii guriga laga kariyo uun calfanaysa intii doonaba haka qaada ama cir yaraata cir weynaatee waa dhag laakiin haweeneyda waa in fiiriyo sahiira ma safiiha ma majnuuna mise waa islaan rashiida oo madax banaan oo baaliqoo caaqilo ah oo aan safiiha ahayn hadday tahay khayr wey ila iyadaa ku qanacday xaqeeda inay ka tanaasusha ilaa an takuuna inay tahayba mooyeen hayra rashiidatin midaan caqligeedu iyo ku filayn garaadkeedu kasafiihati wاlmajnuunati wاsagiira walam yadan xaggana uusan idmin waliyuhaa gacalkeedu fii akliha maca zawjiha hadday sakiiro oo aabbaheed yidhaahda iskala cun waxba biila garaamagaracanni wax guriga laga kariyo aabba wax ka cun majnuunada uu weligeeda haa ha kula cunto safiihadina uu yidhaahda ha kula cunto waa loogelyahay la iyadu hadda iskuma fila hayaa xilka waxa u haya weligeeda idna idinka weligeeda waxa laga soo qaadayaa ka idniha marka ayada wallahu aclam buuri sidaas ayuu ayuu nawowi intaasoo ku daray waana masaa-isha ah masaaisha daciifada fi lminhaaj bay ka midta masaladan qultuda ah qultuda ah sababkun waa maxay almufta fi lmadhab waa asuquuطu muطlaqan asuquuطu muطlaqan way ama rashiida ha noqoto ama hayru rashiida ha noqoto hadday xaasku guriga waxa laga kariya wax ka calfato ka cunto cala alcaada saqaطat nafaqatuha marka tafsiilka nawowi xoogow dacfi baa ku jira <clears throat> waajibaadkii ayuu hadda sheeku bilaabayaa soo bilaabay waajib koowaad baynu soo marro muxuu ahaa acaan baanu ahaa soo mahay waajibaatu nafaqa meeqay ahaye toddobo aacaam soo martay acaam wuu soo dhammaaday tafaasiishiisi waxaa bilowday aludm koosaarti koosaarti baa bilaaba wayajibu waxaa waajibaya lahaa zawjadu u waajiba hadda kugu jirta udmun koosaar udmu haalibi albalad baladkaasi koosaarta ku badan ee haalibka ayaa gabadha waajibay haddii hilib la samaysto haddii caana wax lagu darsado haddii qudaar iyo muxuu ahaa caleen iyo wax laisku habaysto taan baa kugu waajibi wayajib laha waxa waajibaya maca acaami raashiin qalalan miyaa la cunaa aan koosaar lahayn maya udmu haalibi albalad beledkay gabadhu joogto koosaarta ku badan ee inta badan la isticmaalo ayaa koosaar looga dhigay ka zaytin saliid oo kale wa samnin subag codcoda wa jubnin caano fadhiya wa tamrin timir intaaba haddii la waa miaal w hamoodin qayd iyo taxdiid ma waa hadda inagu kenya maxaa ku badanoo kusar laga dhigta sukuumaa warba wad keentee waxaan u malaynayaa aniga kenya curfigeedu inuusan inuusan muarid ahayn soomaalidu waxbaa curfi ah nimankan madoogana waxbaa curfi u ah hindida waxbaa curfi u ah waynu kala duwanaan u malaynaya laakiin haddii korri laga fiiriyo ayagaa inaga badane <laughs> haalibka iyagaa noqonayaan u malay aan iska tagno wuxuu hi wayakhtalifu waa iskala duwanaanayaa udmigi weya hadda koosaarti idaamkii koosaarta way kala duwanaan bilfusuuli bikhtilaafi اlfusuul kala duwanaanshada isdhaafka ee fasalada sanadka jilaal iyo xagaa gu iyo dayr afarta lan afar bilood min saddex biloodo wey labayo toban bilood waa kala duwanaanaya waxaa xilliga qowbaha koosaar laga dhigto lagama dhigto xilliga kulaylaha ah jilaalka waxa koosaarta ah xilliga barwaaqada koosaar ma ah kol waxaad la soconaysaa sanadka hore intaanaan ku siin jira socon mayso bilihii baa isbedelay waktigu waktigii maaha xaaladdu xaaladii ma aha ayib fusuushaasaa marka loo eegaya waxaana waxaa keenaya weeye caadadaa keenaysa haddii xilli gabadha raashinka loo raaciyo caada iyo dhaqan ahaan qudaar loo raaciyo waa inaad raaciso hilib haddii la raaciyo waa inaad raaciso lanna waa caadadii iyo macruufkii muslimiinta udhexeeya wey wayuqadiru waxaa jaangoynaya koosaarta ayada ah qaadin qaadibaa jaangoyn biijtihaadi cinda tanaasuci wey qaadi goormuu yimaadaa markay ismaan dhaafaan islaanta iyo ninkeeda cinda tanaasul qaadi baa kala dhexgeli oo odhanaya intaana waa raashinkeeda ohan bu waa ilahay intaana waxaa u siisaa suugo intaana wix lagu shiidi lahaa weeye ayib cinda tanaasul lannahu laa tawqifa min jihati shaaric wixii aan shaaricu jaangoynin ma yaraahu lqaadi soo lama laaban ma yaraahu lqaadina waa asaga hadde wayufaawitu wuu kala tagsiinhayaa wuu qaadigu agga koosaarta bayna muusirin waayrihi aab wey haddii raashinkuba u kala duwanaa oo asalka koosaartuna waa kala duwi koosaarta ku waajibaysa faqiirka iyo midda ku waajibaysa ninka aniga way kala duwan tahay wayajib lah waxaa waajibaya laxmun hilib yaliiqu u cunama biyasaari tanaadkiisa iyo wacisaari faqiirnimadiisa ka kolba sida beledka dhaqankiisaa ah. koosaarta hamoodun way hilib inuusan ku jiri ku jiraa hilibkaasna waa kugu waajibayaa ayb haddii wadaadka yuandhiiska asiisaa tiraadno gobor soomaaliyed ma rabo yunis wadaadka yunis asiis gabadhii jirto garmaysa marka ninety eightkiin ayd marmayn qolyaha waxay ku dhaheen maad guursatid miyaan guursataa buuri gabarh baan ku haynaa ma rabo gabar somaliyed maxaa yeelay waaba yaanyuur buuri gabadha soomaaliyed maalin walba kawaankay taagan yihiin buur ma <laughs> marka islaan maalin walba hilib doonaysa amarmahankaro meeshaan sakuumo iyo caleeb baan u aqaanaa almuhim waxaa weeye hilibka gabadha u waajibaya wuu waajibayaa adoo iyadoo loo eegaya adiga tanaadkaada iyo faqiirnimadaada kolba sida beledka caadadiisu ay tahay camalan bicurfi lbalad haddii usbuucii saddex maalmood gabadha hilib loo iibiyo magaalada curfita waad iibin haddii waaw barya lakalaa sidii bisadii mukulaashira waad ka lii <laughs> waa saabay ku socon walow kaana takulu khubsa waxdahu wajaba udmu walow kaana gabadhu hadday tahay takulu mid cunta alkhubsa rooti qalan bay cuntaa ama canjero qalan waxdahu keliya wajaba waa waajibaya aludmu koosaarna waajibay kugu tahay dhihi maysid gabadhaydu waxbay iska cuntaa yaariskay cuntaa haddaba ima saaro koosaar laga dhegaysan maayo waa xaqayleed waa wada dhiibaysa koosaartu iyadoo ha iibsato ha kaashgaraysato ha caddaysato yaabiskan ha cunto yada u taal laakiin waa xaqdiga laguu laha waa ina horta soo wareejiso amaan aan cuna anuga amaan sadaqaysto hawladee kuu taalla ma ah <laughs> walow kaana taakulu lkhubsa waxdaw wajaba ludmu waajib lianna dalika waa maxay waa min alcishrati bilmacruuf bay ka mid tahay ayadu xaqeeda hadday isdhibtayna adugu xaq waa laguu leehay ilaa ay caddaysanay kuu cafiday xaqii waajibkii aar saddexaad buu sheekh hadda u gudbay wayajibu lahaa kiswatun takfiiha aaaam waajib acaam waajib اludmi waajibaat nafa aynu wadna hadda waajibaat nafaqa kii saddexaad wey wayajib lah waxaa u waajibaya kiswatun aradbax kuswa iyo kiswa waa isku mid marashaa u waajibi marasho masruufki waa soo dhammayn takfiiha gabadha ku filan marka loo ega citaalkeeda gaabnideeda cayilaanteeda dhuubnideeda dhan walba laga eego ayb gabdhuhu wadanka jooga badankood cambuurba xidhaan hal mitir iyo barhe gabadhoo saddex mitir ama laba mitir xidho lagaa dhegaysan maayo ayadaas hawsha ku socota takfiiha ayada ku filan dhan walba maxaa yeele walahunna calaykum cafwan risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf nabiga alayh isalaat wasalaam aradbax macruuf ku dheehan xadiidkii jaabir fi saxiix haddaba fa yejibu waxaa u waajibay gabadha kamiisun cambuur iyo dirac baa u waajibaya dirac iyo cambuur baa u waajibi iyo wa saraawiilun saraawiil dhaadheer oo gabadha cawrada ku asturato markay tallaabsan ama ay dhaqaaqayso lugteeda aan meelo laga arag iyo wa khimaarun gambe iyo garbasaar khimaarku waxaa la socda miqnacadi hagoogti baa la socota waxaa kaloo u waajib wa mucabun ama makcabun kaba u waajibi waa kabihii macab hadda loo waaa laga yaabaya haddii la sheego wax cagta la geli odhan laha madaasun sida uu ka cabiray bacdu ah, culama madaas la yidhahdo waxaa laga baqa inaad u qaadataba sokos gasho gabadh yahay ama khufayn baan kuu keenaya hawshaaso dhan saadaan ugu khaldin waxaa lagu yidhi mukca midkii anqawa tegi jira kabti baa lagaa raba kab weyn baa lagaa raba saasaa loo jeedaa marxaba mukacab iyo mucab iyo micab iyo macab waa isku mid shee xasan kulli aniga ima shidno isku macno wey laakin waa almadaas waa waxa lugta la geliyey ee raafka lagu qaatay lagu lugeeyo ayaa loo jeeda intaasoo dhan baa u waajibhayo wey gabadhi marka dhar cawrada asturaya oo hagoog leh oo dirac leh oo saaka leh oo sarwaal leh oo khimaar leh oo kaba leh ayaa lagaa rabaa wayaziidu waa amila waxaan wayaziidu wuxuu korinayaa fi shitaai xilliga qaboobaha jubbatan kubood iyo funaadaxmeed buu keenahaya qabogaa la jooga gabadha marka mkolbaariyaad ku dilaysaa waa inaad keento ood soo iibiso kood weyn iyo iyo jacket ayb wa jinsuhaa jinsu اlkiswa curfigaa keenaya xilli qabo hadduu jiro ayb xilliga kuwe dharka kuwea loo xidhaad keeni waxaa weeye kolba wacaashiruhuna bilmacruuf ayb lahuna calaykum risquhuna wa kiswatuna bimacruuf wa jinsuhaa jinsu اlkiswa aradbuxu noociisii jinsigiisu qunun waa dhar laga sameeye cudbi ama suuf laga sameeye haddii la marka waa cudbi laga sameeyey sidin baa u kala qaadi ninka muusirka ah maryo jilicsan oo cudbi heer sara ah buu keenaya ninka mutawasidka ah dhar dhadhaxaada xagga qualitiga ayuu keenaya midka faqiirka ah, mid jacfaan oo qallafsan buu keenaya ila tabartiisa intaa dharku isku qiimo ma ah raashinkiiba soo lama soo kala yaraynin xagga aradbax nin walba tabartii nin walba taabtii bay ugu tagtaa weeye ninna wuxuu soo iibsan xoogow kokombu tegiyo xoogow uun jakatiin aan markaa dillayn xaggana iska raqiisa ninka wax laga raban meel fiican buu kasoo bahal saa u xiimaysa oo ismaqlaysa ahiib qutnun fain jara hadday dureersato caadat lbaladi beledka caadadiisu limili asagoo ninka marka loo eego bikataanin geyle in laisku aradbixiyo aw xarin ama dhar xari lasku aradbixiyo